وbaرakaaته intaa kadib waynu ku faraxsannahay inaynu isugu nimaadno masaajidkan barakaysan iyo ehelkiisa wanaagsan iyo xuduurkan sida fiicana usoo xaadirteen ilaahay miisaanka xasanaadka inoo saara waxaynu isu sheegayna intaa kadib waxaynu ku jirnaa ayaamihii qiimaha badnaa oo ah gebagabadii ramadaan waxaa iska suuragala jimcahan jimcihiisaba inay ciid noqoto yaxtamil iska suuragal weeye marka khayrka inaynu dabagoosanno daaimna oo aynu joogtayno labadaa wey waxaynu isu sheegaynaa culimadu waxa ay xusaan gaar ahaan ibnu rajab alxambali iyo ibnu taymiya waxay ka waramaan haddii habeenadaa witrigu ay ku soo beegmaan jimce in rajada laylatulqadrigu ay sii badanayso sidii xalay oo kale ay ahayd nasiib wanaag maantana waa jumce oo isagana waxaa ku jira saacat ulijaaba wakhtiyada loogu rajo badan yahayna waa casarka dabadiisa ilaa intaanay qoraxdu dhicin oo hadda aynu kusii jeedno allahayna waafajiyo marka fursado aada u badan baynu haysanaa fursadaha inaynu ka faa'iidaysanno oo aynaan iska dayicin aad bay muhiim u tahay bal horta ta mudaawamada intaanan gaadhin laba arrimood baa camalkeenna buriya oo cagaftii qaraabinaysay noqda mide waxa weeye waxa xuni laga ilaalin waayo midna waxa weeye camalkiiba inaad wadi weydaa dib u gurato markaata hore ee ah camalka in laga ilaaliyo camalkaynu dhisnay ee aynu ku dadaalnay ee aynu binaynay inaan la duminin oo aan tacab khasaar la gelin wixii duminayana aynu hoosta ka xariiqno oynu aada isugu baraarujinno taa weye tan ka hadlaya qodobka horen xusi lahaa markaa waxa weeye asawmu wa xifdu ljawaarix soomka iyo in la ilaaliyo xubnaha xubnaha xaaraanta lagula kici karo oo mahadnaqi ilaahay subxaana wa tacaala rabbi loo mahadnaqi lahaa xubnaha qiimaha badan uu ina siiye loogu mahadnaqi lahaa baa laga gaaloobaya haddii xaaraan lagu isticmaalo xubnaha ilaalinta mudan waxaa kow ka ah carabka carabkiina waa garanaysaanoo beryahan dambe wuxuu helay waxyaabo aada u khatar badan oo wax adduunyada wax lagu gaadhsiiyo meelahan wax laga baahiyo tiifiyada qoraalada hadallada kelmad baad imika odhanaysa waxaa laga yaabaa boqol kun oo qof inay gaadho waa musiibo weyn ama waa khayr weyn labada way noqon kartaa carabka waxaa la idhaahdaa sagiiru اljirm kabiiru اljurm wuu yar yahay marka laga garaamadiisa inta uu leegiyo miisaankiisu yahay laakiin dembigiisu aad buu u weyn yahay carabka waa waxaa yara kooban haddii iminka la yidhaho hala soo gooyo hala miisaamo wuu iska kooban yihi laakiin balaayada ka dhalataa ifyo akhraba waa lagu seegaa saa daraaddeed bay soomaalidu markay arkeen dad hadalka yidhaahdeen u xidhan iyo hadal dhacay oo ummado dhan rogay waxay idhaahdaan haddaan af xumaanin gacani ma xumaato afxumo nabadna way kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto nin ninkii qofkii u afxumaaday godob buu galay colaadna maba gelinba marka qodobka koobaad kaa weeye nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mucaad binu jabal buu la hadlayo wuxuu idhi dadka waxa naarta afgembi ugu rida xasaa'i dulalsina carabkaasi wixii xagaafay dembi aada carabka ku gashay ayuunbay suuragal tahay in lagu cadaabo xadiid saxiixoo abi hureyra uu warinayo ayaa wuxuu sheegayaa nebi maxamed baa waxaa la su-aalay sala allahu calayhi wasalam salluu cala rasuul waxaa la su-aalay can akari maa yudkilu nnaasa aljanna waxa ugu badana dadka jannada ay ku galaan markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau ihi altaqwa wa xusnu اlkhuluq alla kacabsiga iyo akhlaaqda wanaagsan waxaa u badana jannada lagu galaa waa alla kacabsiga iyo akhlaaqda wanaagsan oo laba arrimooda u muhiima ah. alla kacabsigiina waxa weye xidhiirkii ilaahay baad wanaajisay akhlaaqdii wanaagsanaydna waxa weye xidhiirkii ummaddaad wanaajisay sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhaha alla kacabsigu derajooyin buu leeyahay sii kala sarsareeye sarreeye waxa u hooseeya uun inuu qofku gaalnimo ka cararo alfiraaru min ashirki waalkufr inuu gaalnimo iyo xumaanteed ka carara taasaa u hooseysa halkaa hadduu sii dhaafo u dhintayba akhlaaq wanaaggana waxa u liita inay ummaddu kaa nabad gasho waxa u sarreeya dadka kuwa ku dhiba inaad iska dhaafto waa laba arrimood aada u kala fog inta ka dhaxays u taxan yahay akhlaaq wanaagga dadkaa ilaahay inaad iska nabadgeliso ayaa ugu liidata haddii dadku ay kaa nabadgeli waaana nin waalan baati oo mudan in dadka laga qabto qof waalan waaya waxaa la su-aalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maxaa ugu badane dadka geliya naarta akaru maa yudkilu الnaasa الnaara faqaala salى اllahu عalayhi wasalam alfamu wاlfard markaa rasuulku wuxuu yihi waxaa ugu badan afka iyo ibta afku waa carabkii ibtuna waa xubinkii taranko xaaraan iyo sina lagu isticmaalo labadaa bal haddee carabkan aynu ka nagnagleena ee aynu dadka ka xamanayno ee aynu isku dirayno ee aynu xaqirayno inagoo haddaynu doonno masaajidkaba iska fadhina sinadii baa lagala mid dhan walba aada kharaabinaysa marka taasi waa digniin weyn axaadiidta rasuulka iyo xikmadaha ka soo arooray haddaynu sii wadno ee carabkaa ibtiloobe aynu arkayno aafadiisa uu ka digayo nebigu waxa uhi marka uu qofka waagu u baryo macnaha xadiidkeenu soo qaadanayna alriwaaya bilmacna marka uu qofka waagu u baryo faina alacdaaءa kulaha tukafiru lisaan xubnaha oo dhami carabkaasay ka ashahaadanayaan way iska abhinayaan bal carabo ilaahay naga boq in istaqamna in istaqamta istaqamna wain icwajajta icwajajna caraboo haddaad toosnaato waanu hagaagi haddaanu xubnaha kalenay haddaad qaloocatana waanu qaloocan xubniba hadlaya ilahay nagaga cabso arrinku si u weyn bay muujinayaan waayo isagii bay u qafaalayin xadiid kale oo xasana nebi maxamed wuxuu ku yuhi calayhi salaatu wasalaam laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuhu walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuh qofka iimaankiisu ma toosnaado ilaa qalbigu uu toosnaado qalbiguna ma tooso jeeroo qowlku tooso iyo carab saasay isugu xidhan yihin arrin sahlan maaha xikmad baa waxay leedahay dadku xadiis bay moodaane waa xikmaduna almutakalimu bilbaطili shayطaanu naadiq wasaamitu can اlxaqi shayطaanu akhras qofku hadduu baail ku hadlo waa shaydaan hadlaya un shaqadii shaydaan ku haya shaydaan baa ka dhex hadlaya kol hadduu wuxuu ku hadlayaa diin la-aan iyo dulmi iyo xadgudub iyo cay iyo waxa ay tahay waa shaydaan hadlaya un hadduu xaqa ka aamusana waa shaydaan aamusa xadiid kaloo صaxiixa ah. waxaa warinaya cuqba cuqbat bnu caamir nebigu weydiiyey calayhi الsalaaةu wasalaam iska yar fadhiisa haddaba cuqbat bnu caamir nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam su-aal buu weydiiya wuxu uhi ma najaatu yaa rasuul اllah rasuul allah maxaa lagu nabad galaa maxaa lagu nabad galaa su-aashaasuu nebiga marka waxaad arkaysaa su asxaabtu way xigmadaysanyiin bal horta intaan wax kaleba ii kordhin maxaan ku nabadgalaa oo naar laga nabadgalaa oo cadho allah lagaga nabadgalaa oo ciqaab lagaga nabadgalaa markaa nebigu waxau idhi carabku qabto carabkaasun ilaasho waa war duuduuban dee warkii wuxuu ku soo uruuray carabkaa ilaasho waa arrin weyn wey imaamu nawowi raximah اllah caalimkaa iyo imaamkaa weyne dhaxalka badan ummadda islaamka uga tegey waxau ihi awal اcibaadati samt cibaadada la inaga doonaya waxa dad iha u horeeya aamuska qofku uu aamusu xumaan ka aamuso maaha aamuskii khayrka uu ka aamusayey inuu qofku xumaan ka aamuso uma dalab اlcilmi waxaa ku xiga inuu qofku cilmiga raadiyo oo dee waxuu kororsado waa cibaado weyn uma alcamalu bihi waxaa kusii xiga cilmigii si aanu xujo ugu noqonin dee qofki inuu ku camal falo uma xifduhu uma nashruhu waxaa sii xiga qofkii inuu cilmigii xafido kadibna uu baahiyo cibaadada laynaga doonayaa waa noocyadaas buuri marka sheekhu wuxuu ka bilaabay bal horta qofku inuu xumaan ka aamuso cali ibnu bakaar imaamka la odhan jiray ayaa isaguna wuxuu ka hadlayaa waxaan la yidhaahdaa carabku khatarta uu leeyahy aad bay u dareensanaayeen dadkii liibaanay naga horeeyey ee salafuna saalix la yidhaahdo waxa uu leeyahay khatar carabku cali bnu bakaar waxa uhi jacala allaahu likulli shayin baabayni ilaahay shay walba laba albaab buu sameeyey wajacala lisaana arbaa wajacala lilisaani arbacata abwaab carabkuna wuxuu leeyahay buu ihi afar albaab fashafataani misraacaani walasnaanu misraacaan carabkii ilaahay afar albaab buu sameeyeyoo ama afar fayaaradoodoo waa adiga arka waa labada debnood buui iyo ilkaha iminka haddaad debnaha isku qabato ma hadli karaysa haddii debnaha aad dhaqdhaqaajiso laakiin ilkaha aad isku haysana ma hadli karaysa adayga uu bahalkaasi leeyahy hadiiyo jeer maxaabiista kuwa dilka u xidhan ee khatarta ah albaab qura laguma aamino waxaa loo sameeyaa mid baa lagu xidhayaa mid kaloo silsilaysan baa lagu xidhayaa berdo hadduu kaa ka soo booda inuu kani waabiyo kani waabiyo marka khatartuu leeya wey waina calaykum laxaafidiina kiraama kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun ilaahayna wuxuu leeyahy intaa hadlaysaan waxbaan cid col baan idiin diyaariyeyoo malaa'igtii ilaahay baa wax idinka qoraya qur-aanka iyo xadiidka qura maahe xikmadaha iyo gabayada ka soo arooraya dadkii saalixiintaha iyo dadka wanaagsan digniinta carabku saasun bay u socotay nin shaaciraha waxau ihi ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldagannaka fainahu hucbaanu kam fi lmaqaabiri min qatiili lisaani kaanat haabu liqaa'ahu shujcaanu war bani aadamkiiou iska ilaali carabku yuu ku qaniinin waa mas oo kale ah carabku waa mas ayuu ku qaninaya iska ilaali bu dad badan baa xabaalaha ugu jira oo u galay godobtii carabka daraaddii kuwaasoo markay soo taagan yihiin aan geesiyaasha u bareeri jirin rag aan geesiguba u bareeri jirin baa carabkoodu dilay buu oo u cunay markaynu intaa ka soo gudubno carabka carabka ha la ilaashado waa cagafta u weyne camalkeenna duminaysa camalkeennii haddaynu dhisnaynu cagaf gelinno carabkaasaa cagafkii burinaye bal hadda waa baraarujinnay xubnaha la ilaalinaya waxaa ka mida eegmada waannadaru sahmun masmuumun min sihaami ibliis eegmada xaaraantiina waa leeb ibliisku uu kula helay oo uu ku taabanayo qalbigaaga nin shaaciraa wuxuu uhi kullu lxawaadii mabda'uha nadaru wa mucdamu الnaari min mustasqari الsharari balaayo dhan waxay ka bilaabantaa eegmada dabka yare dhimbi dabka weyne baxayba dhimbiil yaroo meel cawso ku duushay buu ka bilaabmaa kam nadraةi fatakat fii qalbi صaaxibiha fatilka sihaamu bilaa qawsi walaa watari waxa uu leeyahy imisaa eegma xun qofka qalbigiisa dhaawacday waana leeb aan qaansa lahayn leebabkaa eegmadaa xumi qaansun baanay lahayne leebka way ka daranta ninkaa shaacirkiina wuu ka digaya shayga la yidhaahdo eegmada rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam uu ka warramay iyadoo aynu aayadahana soo qaadan doono wuxuu nebigu ku yihi xadiid xasana xasanu ligayri halaaثatun laa tara acyunuhum الnaar saddex qof maalinta qiyaamaha ishoodu ma aragto naarta macnaha haddii ishii ay naar arki weyday naar ma galaana way jannaysayn caynun xarasat fii sabiili اllaah wa caynun bakat min khashyat اllaah wa caynun kafat can maxarim illaah il ilaalinaysa jihaadka oo dadka muslimiinta ah ayaa cadowga qofkaasi uu ka ilaalinaya ilaahay naartu kaga nabadgeliyaa iyo isha la oyday cabsi alleh oo qofkani wuxuu la ilmeeyuu la ooyayaa cabsida ilaahay daraaddeed iyo qof xaaraantiisa ka hays xaaraanta ka hayay isha oo aan ku sii daynin xaaraanta isha waynu aragnay maanta oo dee raggiina saasuu dumarkii u eegaya dumarkiina raggii bay saa u eegayaan suuqii baa la dhex jiraa meelo badan baa la imanayaa qofku inuu ishiisa haysto aada bay waajib u tahay ilaahay baa ka digay rag iyo dumarkaba mid walba gaar buu ula hadlay qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum raggii ha ilaashadeen ishoodii iyo ibtooda xaaraanta ha ka ilaaliyin labadaasa la israaciyey cawradeenna hoose qarsoon iyo isha labadaba ilaali waqul lilmu'minaati yaqdunna min absaarihinna dumarkuna ha ilaaliyaan baa dhadigu indhahooda iyo cawradooda hoose xaaraan ha ka ilaaliyaan waa la israaciyey sirta meesha ku jirtaa waxa ay leeyihin bay dhahaan culimmadu ama cilmigan casriguba hadda wuxuu ka markhaati kacay inay isku xidhan yihiin isha iyo ebtu sidan ilaahayba isugu xidhay waa isku xidhan yihin oo markuu qofku wax eego ama maal gabadhaa eego isha araggaa sawirkaa ay qaaday waxay u gudbinaysaa maskaxda qaybta la ydha alquda nukhaamiya maskaxduna waxay u gudbinaysaa maa yusamaa bilacsaab اlwudiya xididada dareenka hamadda kaasina wuxuu usii gudbinayaa xubinka taranka marka derajada saddexaad eegmada iyo xubinka taranku wakhti uu kacayo saddex derajaa u dhaxeeya oo marna uu sii marayo sawirkaa ishu qaaday maskaxda laba meelood oo ka mid ah marna uu sii marayo dareemayaasha hamadda ee dhabarka ku jira sida qur-aanku uu sheegay saddexdaa jeer wuxuba waa isla mar kelaya wuxuba qacda aada ku siiso wixiiba waa isla mar kelaya waxaa laga yaabaa inuu ku sii hayo ama intuu ka jeedsado ku celiyo nin baa wuxuu ihi nin aanu isku xer ahayn baan ayaa gabadh buu eegayo markaasuu ka joojin waayeshi aada buu ugu sii eegay markaa waxaan ku uhi war waa tii la xaaraantinimeeye dee ka dah asuu uhi sheekho weli tii horun baan ku hayaa <laughs> daliilkii uu si qalada ah u fahmay moogta ku qaloocatay weli tii hore ee la yidhi qofku waa kuma dembaabayo un baanan ka fujinin aan ku hayaa buy waa isku mid haddaad ku celiso iyo haddaad ku hayso ta hore waxa lagugu cudurdaaray dee qasad baan ahaynoo qacda hore laakiin inaad ka jeesato marka waxaan uga jeednaa haddaad isweydiin lahayd muxuu ilaahay isha iyo irta isu raaciyey akhiiran baa qoladii bayolojku ay ka markhaati kaceen si toosa waxa xubinka taranka iyo wadnaha labadaba u maamulaya ishaa ishaasaa maamulaysa imaamka la odhan jiray rabiic ibnu khuhayn waxa uu ka mid ahaa ardaydii cabdilaahi ibn mascuud asxaabigii weynaa ee faqiiha ahaa ee mufasirka ahaa ee muxadidka ahaa labaatan sano cilmiga ka qaadanaya rabiic kolba cabdilaahi buu ku soo noqnoqonayay waxaynu uga jeednaa marka uu ardaygaasi cabdilaahi u yimaado waxa uu u soo diraa jaariyadiisa ama addoontiisa wuxuu idhaahdaa rabiic ka fur albaabka waa ardaygii inantaasi muddo dheer ayay ninkaa ka furaysay albaabka weligiiba kor uma eegin inantaa ah. korba uma eegin markii dambe inantii aad bay ula yaabtay ninkan muddada dheer ay albaabka ka furaysee aan marnaba eegin cishadii dambe waxay la hadashay cabdilaahiya waxay ku tidhi jaaءa sadiiquka alacmaa waxaa soo dhacay saaxiibkaagii indhaha la aan indhahaba lahayn macnaheedu waxa weeye waxay u qaadataybaa inuu bilaa indhaba yahayba leanna mar unbuu hareertiiyo xagga kore eegi lahaa uu ku qoslay markaa cabdilaahiya wuxuu ihi wabashir اlmukhbitiin ereygaasuu yidhi isagoo u jeeda aayaddii suuraة اlxaj ku jirtay falahu aslimuu falahu aslimuu lahu falahu aslimuu wabashir اlmukhbitiin ilaahay u hogaansama allana waxaanaad u bushaaraysaa nebi maxamedoo dadka mukhbitiinta la ydhaha ilahay khushuucsan markaa ninkani khushuucda ilaahay macnaa cabsidu ilaahay ka qabo ayaa waay keenay waxay keenaysaa inuu indhihiisa laabtee ma indhalaabu mukhbitiintu ka mid yahe ma indhalaa waaya waxba yaynaan ku dheeraana marar badan culimmadu taa way idinka warrameene dee dhegihii baa la mida ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaaika kaana canhu mas-uulaa dhegtiiyo isha waxaaba la idhaahdaa isha eh, dhegtaa da baa la idhaha ilina meel dhow bay ku dhacdaa dhegina meel dheer baa la idhaha dhegta laftigeeda hadda ibtilaysanoo dhagaha wax la gashadaa dar yaryaroo dhagaha wax kula jiro oo wax kale un dhadhan ku hayaad arki oo aan dhoweynba taa intaasaynu ku dhaafnay waxaynu iska ilaalinaynaa inaynu muflisiin noqonno qaar tacabkii ay geysteen aakhiro waaya arrintaasi waa mid marka intaynu ramadaan ku jirno iyo markaynu ka baxnaba xubnaha aynu ilaalino ilaahayna wuu inoogu mana sheegto waa nicmo wina siiyey alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn soo anigaa xubnaha siiye baa ilahay indhaha iyo debnaha iyo carabka inoogu mana sheegtay ilaahay intaa markaan ka soo gudbo camalkeennu walaalayaal wuxuu u baahan yahay inaynu sii wadno haddaynu sii wadi weynana waa tacab khasaar kale allaahuma inii acuudu bika min alxawri bacda alkown ducadii nebigu waxay ahayd ilaahaw intii aan horu maray yaan dib u noqonin dad badan baa rabadaan intay camirtaan ay cibaadaystaan ayay iska daayaan sidii u xadhig laga furay oo kale waxaa muhiima ah inaad fahamto sirta laynoogu waajibiyey rabadaan waa in tababar layna siiyo tababar maxaa laynoo tababarayaabaa isweydiin leh askarta maxaa loo tababaraa inay dagaal galaan soomaaha maaha innaguna dagaal baynu gelaynaa yaynu dagaal la gelaynaa cadowgii ugu weynaa ibliisa marka kolkaa tababarkaa fiican aad qaadato waxaa la doonayaa cadowga inaad xorayso isagoo buurbuuran oo waaweyn baa la soo daynayaa marka rabadaan adigoo tababar qaba ruuxdaaduna qawi tahay cibaadadii la qabsaday noocyadeedii kala duwanaa ayuu ayaa la soo daynayaa madaaficdaadii baad ku ridaysaa waad gubaysa haddaad laakiin tanaasusho wuu kula kacay boqnuhu ku jaraya marka yaynaan u fahmin rabadaan inay tahay kildhi madaxa lagalo lala galoo laga baxo lagala baxo ama qof intoo la xidhay la sii daayey laakiin waxaad u fahamtaa inaad tahay askari addoon baad tahay askari oo lasoo tababaray si uu cadowgiisa uga adkaado taasaynu u fahmaynaa oo nolosha inta inoo hadhay waxaynu xoraynaynaa inu jebinaynaa cadowgeena dhabta ah cibaadada qofka muminka ana calaamadeeda qabuulku waa inuu sii wado un haddaad alaama haddii aad cibaadada sii wado calaamadii qabuulkaa meesha taalla haddaad cibaadada iska daysana waa inaanay kuuba dhadhamin oo laga aqbalinba inamaa yataqabal اllahu min almuttaqiin wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin aayaddaasi waa aayad makiya ilaahayna jihaad buu ku sheegay dadka aniga daraadday u jihaadaya buu ilahay waan barbar taaganahay hadda waktigii jihaadka la waajibiyeyba way ka horreysay waa jihaadkii ibliis waa jihaadkii nafta haddaad ibliis ka adkaato naftaadana ka adkaato cadowgan gaaladae madaafiicda la isku ridaya waa meel soke laakiin kuwanaa ka horreeya ninka naftiisa muquuniya kaasaa ayaa meel ayaa dagaal geyn kara laakiin haddii aanu nafta ka adkayn sawta didayba nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa ummadda u yahy waa tusaalaha khayrka ee calanka u sida ee khalqigu ilaahay abuuray oo dhan u fadli badan ilaahay baa si toosa ah ula hadlayoo wuxuu uhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay caabud oo caabud ilaa yaqiintu ku imanayso yaqiintana isagaa fasireoo alyaqiinu huwa almowt buu yaqiintu waa geerida ilaa intay geeridu ku imanayso camalka wanaagsan lagama dallaco ee waa lagu dallacaa lagama weynaado ee waa lagu weynaadaa lagama xoroobo ee waa lagu xoroobaa qofka cibaadaystunbaa xora kii kale shaydaan buu addoon u yahy khalqigu addoonu noqonaya qofka cibaadada aada u badsadunbaa qof weyn oo mucadam oo mukarama oo derajo leh kii kalena waa sagiir waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka dallacay ee darajo sare gaadhaya waa qofka diinta ilaahay joogteeye cibaadada wada wada wada wada ilaa inta uu imanayo geeridu bal nebi maxamed amarkaa ma qaatay mise muu qaadan sida ugu weyn buu u qaatayoo iyadoo sakaraadku uu hayo oo uu leeya biyo igu shuba ayuu kolba soo miraabaya markaasuu leeya dadkii miyay tukadeen jamicii miyaa la tukaday markaasaa la leeya maya weli way ku sugayaa kolkaasuu biyo haddana lagu shubayaa biyo igu shuba uu ka maydhanayaa suuxdintii macnaha koomadii uu galay iyo miir doorsoonkii sakaraadka haya markuu kici kari waayey buu abubakar u sheega dadka ha tukiya anuu ma kici karaye saasuu ku geeriyooday nebigu calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu tilmaamay waxa aynu horu marinaynaa inuu xaasil inoo yahay qabriga markaynu galno tolku inalama gelayo inalama gelayo xididku inalama gelayo xooluhu inalama gelayaan ehelkiiyo ubadkaynu u waalanay inalama gelayaan intan yaraynu shaqaysanunbaa meesha sii taalla intaasunbaa ama ku iftiiminaysa ama aada iftiinkeeda waayeysa wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah ilaahay agtiisunba idinka heli isagoo wanaagsan wixii khayr ee camalku waxa uu tayo ku yeeshaa oo uu tirsan yahay marka uu qofku joogteeyo axabu اlcamal ilى اllahi adwamu nebi maxamed baa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam camal oo dhan ilaahay wuxuu ugu jeceliyay ka joogtada ah waa dhab bani aadamkuna kaasay u jecelyihi haddaad iminka shaqaalahaaga daraasayso markaad eegto rikoodhkooda shaqada iyo xuduurkooda marka halkaa yaray farta la geliya soomaad arag markaad dib ugu noqoto kombyuutarkeed eegto qofka sanadkan oo dhan joogto ahaaye on the time aha ama wakhtigii ilaalinayay ayuunbaad biladda siinaysa ardaydiina waa saas oo kaleo xagga xuduurka daraja loo goostaa ardayga googooska iyo ka kale marka sidaasoo kale weeyo halkanna ilaahay kombyuutarkiisana marka la yimaado saasaa dadka lagu kala qiimeynaya waa arrin aa wa waxa tayada u yeelo wey taasina waxay ku iman kartaa in quwadaada iimaanigii sarrayso almu'min اlqawiy khayru waaxabu ilى اllahi min almu'min الضaciif qof daciifi hawluu kari kara maaha hurdaduu macaansanayaayo qaxwuhu macaansanayaayo sheekada saaxiibadu macaansanayaayo halkaa iyada oo la adaamayaa buu leeyahy iska wad inoo wad intaa waxaynu ka gaadhsiin karaynaa koob buneh iyo warkooda iga dhacdaeh markuu aqiimaynu tegi markuu dhammeeyo aqiimidda ayuu haddana leeyahy wuu yaro dheereeyaa imaamkii anaa aqaanee ragcadda hore ku gaadhi markuu sii wado wadaa buu leeyahy iska wad intaanu ka bixin iyo gaadhiya saasay ku socotaa waa musalsal midiba mid kuu dhiibaya laakiin bal hadda waxaad akhridaa taariikhdii dadkii saalixiinta ahaa camalka siday u joogtayn jireen imaam aimada ka mida baa wuxuu ahaa soddonkan sano ayna soo dhaafay qisadaa marar horena waynu sheegnay imaamku wuxuu adaamayuun anigoo masaajidka taagan anigoo ka baxsan marna aadaanku ima dhicin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo tartanina gelinaya xadiidkii xasanka ahaa waxau uhi khayru nnaasi man daala cumruhu waxasuna camaluhu dadka ilaahay oo dhan waxaa u khayr badan qofka intuu cimrigiisu dheer yahay camalkiisuna wanaagsan yihi dee wuxuu dhigay kayd aad u badan buu kaasi dhigay dadku iminka waxay majeertaan qof muddo dheer soo shaqaynayayoo akawnkiisa lacag badani ku jirto markaasay yidhahdaan aad buu hebel u dadaalay aad buu u dadaalay wax badan badan badan buu dhigay tacabkiisu ma khasaarin marka dadkan ilaahay waxaa u khayr badan qofka intuu cimirkiisu dheer yahay camalkiisuna wanaagsan yahay kaa cagsigiina wuu foolxun yahayo dee qofka inta cimrigiisu dheer iyo camalkiisu xun yahay waa jaanjaan weligiiba qurununbuu walaaqayo xumaanunbuu ku dhex jiray waa iska weynaade wuu iska weynaaduun iska cirayste nasiib daradaasaa ku dhacday haddaad doonayso maad maqal qofka markay balaaya seegto soomaalidu waxay idhaahdaan innaa lilaahi war sadaqaa kugu baxday sadaqo ayaa kugu baxday macnaha sidaa waxay u leeyihiin waad sigataye nicmadaa ilaahay uu ku siiyey oo ah badbaadada aad ka badbaadday balaayada sadaqo bixi sadaqo bixi bay leeyihin marka innaguna xubnahan ilaahay uuna siiyey qaaliga ah iyo balaayadu ilaahay inooga ilaaliyey nebi maxamed wuxuu tilmaamayaa in sadaqa inagu baxday oo mar walba sadaqo laynaga sugayo marka wuxuu uhi qofku mar waa bariisto xubnihiisa saddex boqol iyo lixdankaa waxaa lagu leeyay inuu sadaqo ka bixiyo bal ka waran iyadoo lagu yihi saddex boqol iyo lixdan doolarba subax walba bixi oo qasab ku keen arrin adag bay noqon lahay laakiin nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam intaasoo dhan marka lasoo ururiya waxaaba kaaga fillaan karaa salaadii oo aad la timaado salaatu duxada la odhan jiro iyaba waa cajiib waxaa xusid mudan inaynaan khayrka ka ilaawin dadka ina ag jooga iyo asxaabtii iyo ehelkeenna rasuulka ilaahay waxaa caado u ahaa hadday rabadaan tii haddaanay ahaynba dad dumarkiisa wuu u toosin jiray iyo hablihiisa iyo wuxuu u toosin jiray cibaadada waa kii cali iyo faadima wada hurdo ku guuro galay ee lahaa u kaca salaada salaada u kaca asxaabta da-da yaryar inkastooy uba jibaysnaayeen cibaadada asxaabtii nebi maxamede da- yaraa sida cabdilaahi bnu cumar iyo cabdilaahi bnu mascuud iyo cabdilaahi bnu camr bni caas tartan buu gelin jiray tartan inagu waxaynu idhaahnaa waxaad imika ayaamahan maqlaysaa kubadda ku tartamoo ciyaara waxaad odhan kartaa waa duulimaad rabadaanta ah ninka laba saacadood ciyaaray kubad ama saacad iyo badh dee ma soomi karayo ma xejin karayo si dadbanun baa la yidhi un soomka jebiya hadday doonayaan maxay habeenkii laydh usiraadan waaye in mise garoonoo laydhla baa jira soo casarkii unuma badna bahashu mise waa habeenkii horta mala casarkiibaa u badanta markaa in casarkaa laga daayo ayaa aada iyo aada u waajiba cibaadadaasay khatar ku tahay inay cibaadadu burto nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdilaahi bn mascuud cabdilaahi bnu cumar ayaa wuxuu uhi nicmo rajulu cabdullaahi low kaana yusalli min alleyl ninkaa cabdullaahi waa inan wanaagsan inan wanaagsan weeye hadduu habeenkii u tukan lahaa bal ka warran iyadoo lagu yidhi hebel wuu wanaagsan yahaa xiisadaasunbaa ka dhiman dee taasunbuu ku mitidaya cabdilaahi inankiisii wuxuu sheegay berigii dambe wax yar baabuu habeenkii seexan jiray buui ilaa wanaaggiisii intaasunbaa lagu xidhay ha joogteeyuu leeyahy cabdilaahi bn camr bn caasna wuxu uhi laa takun mila fulaani kaana yusallii bileyli fataraka cabdilaahi bn camarow hebel oo kale ha la mid noqonin habeenkiibuu tukan jiro wuu iska daayey waa sida dad badani rabadaan kadib yeelaan nebigu markuu cabdilaahi cabaadalada markuu la hadlayo cabdilaahiyada ha u qaadanin xadiisku inuu asxaabtun ku eegi dee nebi maxamed labadaa asxaabi un rasuul umu ahayn aduu rasuulkuuyo inagu inoo wadaya oo kuwa soo socday cid walba rasuul buu yahay marka waxaa weeyaan qofkii khayrkiiyo cibaadada wadayow nacasnimo iyo dibu socodnimay ku noqonaysaa intood cibaadadii soo wadayna dib uga noqotood iska dayso waa nasiib darro weyn nin kalea loo sheegay axaadiidu waa wada mutafaq shantaa xadiidan idiin sheegayaaba ibnu mascuud baa warinaya xadiidkan kale saxeexeynka ku suganoo nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nin baa warbixin laga siiyey waxaa la yidhi ninkaasi siduu habeenkii u seexdunbuu subaxdii ku toosaa hurdadaasunbuu muquuranayaa wuu ku libdhayaa saasuu subaxdii ku tegayaa markaa nebigu waxau ihi daaka rajulun baala shaydaanu fii udunay kaa waxaad iga tidhaahdaa nin uu shaydaanku labada dhegood kaga kaaji bal adigu waxaad sawirataa tii bani aadamkaynu aragnee kaadida shaydaanka ay sii dheedu intay laagta ilaa maskaxday gubaysa dad badanoo maskaxdu gubatay oo aynu fahmi lanahay shaydaan baa ku kaajay siduu ugu kaajay shaydaanku goormuse qofka lagu kaaji karaa waa mar laga adkaaday iminka qofku hadduu ku legdo dee dhegtana wuu kaaga kaaji karaa afkana wuu kaaga kaaji karaa wuu ka adkaaday waa kuwuu ilaahay yidhi istaxwada calayhim الshayطaanu faansaahum dikra اllah ulaa'ika xisbu الshayطaan alaa ina xisba الshayطaani hum اlkhaasiruun waa dad guuldaraystay marka iska ilaali ay siidhan shaydaanka iyo inuu dhagaha kaaga kaajo oo kolba dhinacu doonayo uu ku dhigo camalka waynagaa soo sheegno cagaftii duminaysay marka laga daayo kow lana joogteeyo waa laba tayadiisa waxyaabaha sii qurxinaya waxaa ka mid ah in nebi moxamed lagaga daydo calayhi salaatu wasalaam oo mutaabaca la ydhaah oo wax kastaba waxa ugu fiican siduu shay wale wuxuu ugu fiican yahay sidii nebiguun loo sameeyo isaguna wuxuu diiday in lala baydhbaydho wuxuu uhi sidaan u tukanayo unu tukada salluu kamaa ra'aytumuunii usalli xajkana wuxuu uhi kuduu canii manaasikakum waan u xaja sidaa aniguba aan u xajayo iga qaata oo iga koobigaray oo iga eegta awr buu fuulayo si loo eegto muuqaalka nebiga maqaalkiisana loo dhegaysto waxaa kaloo lagama maarmaana inaynu kula dadaalna camalka niyadsamaanta iyo daacadnimada hebel ha ku dayanin heblaayana ha ku dayanin caado uun yuu kaaga egaanin camalku iyo iska samayn nolosha rotiiniga iska socota yuu u egaanine waa inay cibaadadu noqotaa cibaado khushuuc leh oo dhadhan leh oo daacadnimo leh oo ku dayasho leh iyo sunna raaci marka inahaasoo dhan la isu geeyo ayaa camalkeenna waxaa ku rumoobi karaya xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu axadakum idaa camila camalan an yudqinahu war dad midkiin ilaahay wuu jecelyey markuu camal qabtuu ku xaragoodo camalkaa uu itqaaniyu sugo iminka marka masaajidkanaynu fadhino dhismihiisa la exkaaminayo la sugayo dhina waxyaabo badan badan buu u baahan yahay oo khibraddii leh oo cilmigii leh oo shaybaarhkii leh oo shaqaalihii wanaagsanaa leh oo structurekan iyo dhismahan oo la hagaajiyo decorationko la raaciyo markaasuu isku hagaagay cibaadaduna intaasay u baahantay faralkii in la ilaaliyo oo cilmigii in la ilaaliyo oo daacadnimadii in la ilaaliyo oo sunnihii in la ilaaliyo oo khushuucdii la ilaaliyo marka waxyaabahaasoo dhan ayaa cibaadadeennan aynu samaynayna ay u baahan tahay waa tacab walaalayaal tacab tacabka allah inoo xasiliyo siduu ku xasilayana laynooma qarinine waa intaa aynu soo sheegnay iyo intii sharcigu sheegay oo dhan culimmadu marar badan bay idiin warrameen laakiin qofka la soo casuumee cusubina waa laga yaabaa un isaguna inu inuu intii un ku celceliyo inuu intii un ku celceliyo waayo cibaadadaynu ayaamahan wadna iyo waktigaa isku mid ahoo wacdigiina markaa wuu isku dhodhowaan karaa laakiin dardaarankaynu bixinaynaa ee naftayda iyo idinkaba aynu isu sheegaynaa waxa weeye ilaahay cibaadadiisu intaynu ifka ku nool lahay waa waxaynu inagu u baahannahay waa quudkii quluubteenna waa quudkii ruuxdeenna marnaba kama maarmi karayno quutulquluubi wa quutu ruux marka jidhka un yaynaan u dadaalin oo aynaan ruuxda baktiinin watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wataquni ya uli lalbaab ruuxdeennu waxay leedahay cawray leedahay cawro sida jidhkeennaasi cawro uu leeyahay cawradaana waxaa lagu qariyaa cibaadada waa dhab ilaahay baa sheego waxau ihi walibaasu taqwa daalika khayr dharka alla kacabsigunbaa ugu khayr badan kanaynu huwanahay dharka alla kacabsiga ayaa ka khayr badanoo wax dhab ah wey markaad suuligaa gelayso dharkani kaama celinaya isha ibliiska waxaa kaa celinaya cibaadada iyo dikrigaa kaa celinaya haddaad mael allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhabaaئis dikrigaa iyo ducadaa cibaadada haddaad akhrida markaad xamaamka gelayso shaydaanka kofar baad waxaa lagaa saarayaa dabool qidaa ayaa lagaa saaraya ishiisu kuma qabanayso mana ku cawrii kara mana ku derderayo haddii laakiin aada koorhkaad gashanta noocaad doonaya dharka ha haddaad gashato oo aana dikriga odrhanin wuu ku arkayaa daakhilkaaga ilaa khaarijkaaga marka sirta aynu ka qaadana nebiga calayhi salaatu wasalaam xikmadda aynu ka dhuranna xakiimkii ilaahay noo soo diray markaasaynu aayo aayaheennu markaasu hagaagaya soo aayaha maad maqal aayuhu wuxuu ku hagaagaa ilaahay oo laga amar qaato subxaana wa tacaala aakhiraduna saasay ku hagaagtaa laakiin dhab ahaan weerar badan baa inagu socda oo dhinacyo kala duwan leh oo ay u soo horeeyaan nafta iyo shaydaanku waxyaaba badan oo saacidayaana walaalayna way jiraan markaa aynu garanno raasamaalkeenu inuu diinta yahay qaladigaynaan fahmi raasamaalka koobaad waa diinta markaa taa aynu ku duglayno oo dalkeenna iyo ehelkeenna iyo ubadkeenna iyo ummaddeenna aynu kula dadaalno wax walba aynu kow ka dhigno diinta iyadaynu dadaalaynaa iyadaynu dacwadeeda faafinaynaa iyadaynu ku noolaanaynaa waa khayru daliil daliil waxaa inoogu filan khalqigu ilaahay soo diray kuwa u sharaf badnaa waa rususha ilaahay rususha ilaahayna waxay u taagnaayeen diinun bay u taagnaayeen oo wakhtigooda ku qaadanayeen wakhtigooda habeenkii iyo maalinta qaala rabbi innii dacawtu qowmii leyla wa nahaara falam yazidhum ducaai ilaa firaara leyla wa nahaara nebi dacwad waday sagaal boqol iyo konton sanaa wuxuu ku leeyay leyla wanahaaran baan wadaa sagaal boqol iyo konton sano leyla wanahaaran ku dhufo saacadahana ku dhufo daqiiqadahana kusii dhufo markaasaad yaabayba wakhtigu intuu soo baxayo inahaasaan kusoo koobi lahaa warkayga wahaadaa maa aquuluhu waastaqfir اllah jacalanii allah waإiyaakum miman yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب